alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay shahaadatu an laa ilaaha ila اllah macnaheeda iyo adilada macnaheeda tusisay waxaynu qaadanay daliilka koobaad uhi musanifku tafsiruha aladii yuwadixuhaa qowluhu tacaala qowlkee wey aye waay kaasi ma daliilka tawdiixinaya bu ahaa daliilu shahaada un bu ahaa kaasi ka fasiraya baan ujeeda tafsiiruhaa aladii yuwadixuhaa haye maasha allah liabihi wa wajacalaha kalimata baaqiyata fii caqibihi lacalahum yarjicuun aayaddani macna laa ilaha illa say noo tusinaysaa laa ilaha illa bay fasiraysaa buuhi macanaa macnaha laa ilaha illa bay tusinaysaa haye haye nafyu istixqaaq alcibaada can gayr illah ibaat cibaada lilah halku kaga jira aayadda inanii bara mima tacbuduun waa laa ilaha bay laba cartay ila aladii faaraniina ila allahu bay la macnatay sax qaala raximah llahu tacaala waqowluhu ay tafsiruha aladi yuwadixuhaa tafsiirkeeda caddaynayaa qowluhu tacaala way ilaahay uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo mushrikiinta aad ku tidhaahdaa iyo gaalada iyo ahl alkitaab ahlulkitaabkiio waa alyahuud waannasaara iyo waman jaraa majraahum tacaalow kaalaya soo qaabiloo oo kaalaya ilaa kelimatin kelmadu kaalaya qura oo aan wax kale la socon sawaain baynana wa baynakum kelmaddaasi oo annaga iyo idinka inoo dhaxaysa ee cadlin wa insaaf kelmad cadaalad ah oo rususha o dham ay isku waafaqeen iyo kutubta o dhan oo nastawi naxnu wa antum fii fardiyatiha wujuubiha calayna wa calaykum oo annaga iyo idinku aynu u simannahay nahay faralnimadeeda faralnimadeeda oo siday waajib noogu tahay bay idinkana waajib idinku tahay kelmaddaasina waa kelmadda ay rusushu aqwaamtooda ugu yeedheen wahiya anlaa nacbuda waa inaynaan caabudin oo aynaan cibaadada markaa u yeelin liaxadin axadna ila allah ilaahay mooyaane waxdaw xaalo u kelidihi walaa nushrika aynaan u shariik yeelin bihi ilaahay shay-an shaynaba laa wathan walaa sanam walaa saliib walaa qabr walaa gayra dalik bal nufrid اllaha subxaana wa tacaala nufrid اlcibaadaةa lilah waxdahu laa shariika lah waana dacwaة jamiic الrusul dacwada noocaasi waa ka ilah yihi wama arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana faacbuduun walaa yatakida aanu ka yeelan bacdunaa barkeen bacdan barhka kale arbaaban rabbiyaal aanu ka yeelan min duun illaah macnaa ilahay sukani marka arab huna waa bimacna alilaah darsigii shalayna waxaynu ku sheegan inay kala macno duwan yihin lakiin ay dhacdo in midkood ka kale meeshiisa la isticmaalo oo ka kale macnihiisa loo isticmaalo marka rabbiga halkan waxaa looga jeedaa almuطaacu fi اtaxliili wاtaxriimi wاtashriic kan lagu adeecayo xalaaleynta iyo xaaraantimeynta iyo sharciyeynta oo yahuud iyo nasaara dee sidaasi ayay sameeyeen fain tawallow hadday jeestaan oo arrintaasi ay ajiibi waayaan ay yeeli waayaan faquluu waxaad tidhaahdaan haddaad ummadda nebi maxamed tihiin iyaga iyo kuwa kale waxaad ku tidhaahdaan ishhaduu markhaati ka ahaada biana anagu muslimuuna muwaxiduuna mukhlisuun inaanu nahay kuwa ilaahay waxidaya oo cibaadada u gaar yeelaya oo haabituuna cala alislaam oo diinta islaamkana haysanaya idinku haddaad diideen anagu ka tegi mayno waanu haysanayna macnaa u tasriixiya u caddeeya inaad muslimiin tihiin iyaguna inay kufaar yihiin waa albaraa'atu eh, min almushrikiinti weeyi annagu muslimiin baanu nahay waxaad haysataanna kufriga iyo gaalnimada ahna anagu beri ayaanu ka nahay aayadani wajhu dilaalati hadi aaya calaa macna laa ilaha ila اllah aayadani siday noo tusinaysaa laa ilaha illa macneed waxay naga tusinaysaa anlaa nacbuda ila اllah ayaa ku jirta marka nafyigii iyo labadii rukun ee laa ilaha illa ay ka koobnayd macnaheedii baa ku jira anlaa nacbuda waxay la macno tahay laa ilaaha ila اllahuna waaba iyadii anlaa nacbuda waa nafyu licibaadati gayr اllah cibaadada ilaahay cid aanay la caabudo ayaa la diidaya ila allahuna waa ibaatu acibaada ihbaatu licibaadati اllahi waxda oo sugis la sugayo cibaadada ilahay subxana watacala kelidii la caabudo laa shariika lahu wahada ma dalat calayhi kalimatu laa ilaha ila lah kalimatu laa ilah ila inta tusaysana waa intaas marka intii kalimatu atawxiid ay tusinaysay ayaa aayaddan tusisay wa daliilu shahaadati ana muxameda rasuulu اllah waa shahaada qeybteedii labaad waxaa u daliila shahaadada la qiro maxamed inuu rasuulki ilaahay yahay qowluhu tacaala baa u daliila ilaahay uu yihi laqad jaakum dhab ahaan waxaa idin yimi rasuulu baa idin yimi min anfusikum jinsigiina kamida ah. oo sidiinoo kale bashar bani aadama ah oo malaa'igna aan ahayn jinna aan ahayn ee bashar aada la fadhiisan kartaan ood la hadli kartaan casiizun calayhi rasuulkaasoo ay ku culus tahay shaaqun calayhi maa canidtum ey canatukum ey maa yashuqu calaykum waxa idinka idin dhibaya ayaa isagana ku culus oo isagana dhibaya xariisun calaykum rasuulkaasoo ku dadaalaya hanuunintiina xariisun calaykum ay calaa hidaayatikum wainqaadikum min annaar inuu idin hanuuniyo naaru idinka badbaadiyo ku dadaalaya bilmuminiina muminiinta oo qurana ra'uufun u ah raxiimun wara'fatu waraxmatu khaasatun bilmuminiin oo waa ra'uufu raxiimu bilmuminiin haliidun shadiidu cala alkaafiriin mid muslimiinta u turis iyo naxariis badan weeye gaaladana waa mid ku adag oo ku qallafsan waa min ablagi اladila calى risaalati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam adilada u xeesha dheer ee tusinaysa rasuulka calayh الsalaatu wasalaam rasuulnimadiisa ayay ka mid tahay waayo fiiha shahaadaة اllahi lirasuulihi bالrisaalati wالnubuwa waxaa aayaddan ku jirta markhaati kac ilahay rasuulkiisa uga markhaati kacay inuu rasuul nebiya yahay oo ilaahay uu soo diray waqad akad allahu hadihi shahaada bilqasam shahaadada iyo maragga ilaahay dhaar buu ku adkeeyey walaqad jaa'akum laamkaasi waa laam wuxuu ishaaraya inay dhaari meesha ku jirto wallaahi laqad jaa'akum macanu waa sidaa allaam lmawtiatu lilqasam wey mar labaadka an allaha akada shahaadata biqad addaalati cala taxqiiq markhaati kaca ilahay rasuulka uga markhaati kacay rasuulnimada wuxuu ku adkeeyey xarfu qad wuxuu yihi qad jaaakum qadna taxqiiq bay tusisaa xaqiiqo iyo dhab inay tahay rasuulnimada rasuulku ayay tusinaysaa arinka saddexaad an allaha dakara sifaat الnabiy almuujibata limaxabatihi wa tasdiiqihi wa aacatihi rasuulka ilaahay wuxuu u sheegay sifaat sifaatkaasi oo qofka caqliga leh qalbigiisu uu soo jeedo inuu nebiga jeclaado oo uu rumeeyo oo uu adeeca ay ka dhalanayso sifaadkaasi waa maxay waa kownuhu min jinsina waa inuu inaga inala nooc yahay naftuna wixii la noocee la jinsiya way ka agdhowaataa way weheshataa way ogolaataa wixii aan la jinsi ahaynee ka duwanna way ka didaa way ka fogaataa min anfusikum buu hi ilaahay wkownu yashuqu caleyhi maa yashuqu calayna waxaa ka mid a sifaatka rasuulka ilaahay u sheegay in waxaa inaga ina dhibaya rasuulkana uu dhibayo oo rasuul ummaddiisa markaa danaynaya oo inay dhibaata soo gaadho aan ogolayn oo badbaadadooda markaa ka shaqaynaya inuu yahay wa xirsu calaa hidaayatina iyo inuu yahay mid ku dadaalaya hanuunkeena oo inaynu waddada saxda ah aynu maro ee jannada lagu gelaya naarta lagaga badbaadayo taasuu ku dadaalayay waxaa kaloo ka mida ah ra'fatu wa bina inuu yahay mid u turis iyo naxariis badan ummadiisa waliba muminiinta bilmuminiina ra'uufu raxiim adilada kale aayaddan la midka ah ee ilaahay subxana wa tacaala uu kaga markhaati kacay in nebi maxamed rasuulkiisii uu yahay waxaa ka mida qowluhu tacaala wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursala kuwa gaaloobay waxay odhanayaan waad iska sheeganaysaa in rasuul lasoo diray ma tihid qul kafaa billaahi shahiidan beyni wa beynakum waar markhaati ina kala furta oo inoo kala markhaati fura ilaahay baa ku filan iyo waman cindahu cilmu lkitaab waxaa kaloo markhaati isna inoogu filan cidda cilmigii kutubtii hore haysa ilaahayna subxana wa tacaala shahida linabiyihi birisaala bilqowli kaiira in badan buu ilaahay qowl rasuulkiisa rasuulnimada uga markhaati furay qaala tacaala muxamadu rasuulu llah aladiina macahu ashidaau cala lkufaar ruxamaau beynahum bilficlina ilaahay rasuulka uu ugu markhaati furay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu nusreeyey nasruhu cala acdaa'ihi wa takhliidu risaalatih inuu cadowgiisii ilaahay uga hiiliyey risaaladiisiina ilaahay uu ka dhigay mid khaalida ah oo waarto oo weligeedba jiraysa hadihi waa shahaadaة ficliya ma waqaca fi badr wagayriha min alghazawaat wa shahaadaة ficliyaة min allahi lirasuulihi birisaala waayo rasuulku alayh الsalatu slam haduu beenaalo ahaan lahaa waxaanuu sheeganayaa aanay waxba ka jirin ilaahay ku been abuuranaya sida ilaahay uu sheegay ilahay uu halaagi lahaa wlow taqawla عalayna bacض اaqaawiil laأkhadna minhu bاlyamiin uma laqaطacna minhu اlwatiin fama minkum min axadi canhu xaajiziin hadduu hadal aan aanan odhan iga samayn lahaa buuhi ilaahay midigtan qaban lahaa halbowlahan jari lahaa saasuu ku halaagsami lahaa qof idinka idinka midiina waxba uma tareen mana difaaci karen marka taas miyay dhacday may dhicin marka waxay daliil u tahay rasuulku inaanu ilaahay been ka sheegahayn ilaahay run uu ka sheegayay wakadalika waxaa shahaada min allahi lirasuulihi birisaala ah maa ayadahu allahu subxana watacaala bihi min alaayaati albaahira wuxuu ilaahay rasuulka ku ayiday oo aayadaha iyo calaamadaha rasuulnimadiisa tusinaya oo ay ka mid tahay inshiqaaqu lqamar oo ay ka mid tahay saasoo kale alqur'aan alkariim wa acdamu aaya aayadda iyo daliilka u weyn iyo burhaanka u xooga badan ee nebiga calayh salatu salaam rasuulnimadiisa tusinayey oo kuwii diiday ee beeniyey nebigu uu ku cariyey qur-aankaasoo kale ama wax ka mida qur-aanka wax la mida inay keenaan iyagoo ah ahlu luqati walfasaaxa waxbana ay keeni kari waayeen waay wamacnaa shahaadati ana muxamedan rasuul llah buu ihi shahaadati ana muxamed rasuul lah waxa weeye aacatuhu rasuulka in lagu adeeco fima amar wuxuu amray wuxuu samayntiisa amray la sameeyo wixii uu amray in laga fogaadana in laga fogaado wa tasdiiquhu rasuulka alayh slat sl in la rumeeyo fima ahbara wuxuu ku waramay waijtinaabu maa shayga in laga fogaado canhu naha nebigu alayh salaatu salaam uu nahiyey ummadda uu ka reebay wazajara ummadda ka tegistiisa uu ku adkeeyey wa an laa yucbad allaahu ilaahay inaan la caabudin ila bima sharaca wuxuu sharciyey mooyane wax kale aan lagu caabudin marka shahaadatu ana maxameda rasuulu llah macnaheedii muu sheegin musanifku wainamaa dakara muqtadaaha wixii ay waajibinaysay buu sheegay ma dakarahu lmusanif wa muqtadaa shahaadati ana muxameda rasuulu walaysa huwa macnaa shahaadati ana maxamed rasuulu shahaadati ana maxamed rasul lah macnaheedu waa aliqraaru biاllisaani waاlictiqaadu اljaazimu biاlqalbi aliqraaru biاlisaan waa carabka in laga qiro walictiqaad اljaazimu biاlqalb qalbigana si go-an in looga caqiideeyo biana muxameda alqurashiya alhaashimiya rasuulu اllahi ilى اlkhalqi kaafata maca iltizaami طaacatih aliqraaru biاllisaan walictiqaad اljaazimu biاlqalb waa in carabka laga qiro hadii qofku ha ashhadu ana muxameda rasuulu اllah walictiqaad اljaazimu biاlqalb si go-anna qalbiga waa in looga ictiqaado oo looga rumeeyo biana muxameda rasuulu اllahi ilى اlkhalqi kaafa nebi maxamed inuu yahay fariinsidihii ilaahay u soo diray khalqiga o dhan maca iltizaami طaacatihi iyadoo intaana ay la socoto qofku inuu aqbalo adeecitaanka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam aliqraaru biاllisaan والاعtiقاad الجاaزم بالqلب بأن محamdا الqرaشhiي الhاشhimiي رasuل الlahi ilى الkخلqi kاfة maعa التiزاamihe طاacatه ilah hi وma arslnaaka ilا kاfة للناas وma arslnaaka ilا رaحmaة للcاalمين marka laa ykفي التلفظ bالشhahaadة inuu qofku ku dhawaaqo oo quri kuma fila walaa yakfi macrifatu kownihi rasuula min allah inuu garanayo inuu yahay rasuul xagga ilaahay ka yimina kuma fila oo yuhuudba ilaahay wuxuu yihi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum garashadaasoo quri may anficin walaa yakfi kadalika alictiqaadu biannahu rasuulu min allah inuu qofku ictiqaado ou rumaysanya rasuul ilaahay soo diray inuu yahay intaasoo qurina kuma fila waayo abu aalib kaana yactaqid ana muxameda rasuul llah inuu rasuulkii ilaahay yahay ayuu ictiqaadsanaa wamaca dalika muumin ma ahayne kufri iyo gaalnimo ayuu ku dhintay marka waajibku waa maxay waa aljamcu bayna almacrifati waاlictiqaadi wاtalafudi waltizaami aaca markaas ayaa qofka shahaadatuhu ana muxameda rasuul xaq ay noqonaysa ida ctaqad ana maxameda rasuullah idaa carafa dhe wactaqad macrifo waad iskaga tegi kartaa dee ictiqaadku macrifu ku dhisan yahay ata ida ctaqad wa biana maxameda rasuulu waltazama aacatahu markaasuu qofku noqonaya qof muumina markuu qalbiga ka rumeeyo carabkana kaga dhawaaqo iltizaamana u ogolaado dhabarka u rito nebi maxamed inuu adeeco markaasuu noqonaya qof muumina marka laabudda min ictiqaadiha wاtalafudi biha wاlcamal bimuqtadaaha ibn اlqayim raxima اllahu tacala saa sheegay oo yihi ashahaadaة lirasuuli اllahi bianahu nabiyu laa tudkilu linsana fi اlislaam qofku inuu idhaahdo maxamed nebi buu ahaa intaasoo qura muslim ku noqon maayo maa lam yaltazim طaacatahu mutaabacatahu taanu aqbalin aanu iltizaamin adeecistiisa iyo raacistiisa fashahaadaة cami abi aalib lahu bianahu saadiqu waana diinahu min khayri adyaani albariya diina lam tudkilu hadihi shahada fi اlislaam aalib wuxuu qirsanaa nebi maxamed inuu run sheegayo diintiisuna ay tahay diimaha ta u khayrka badan haddana intaa muslimkumuu noqon waayo lam yaltazim طaacatahu oo nebigu wuxuu ugu baaqayo towxiidku ugu wen yahay kamuu aqbalin xataa markii ugu dambeysay yaa cam qul laa ilaha ila اllah kalimata uxaaju laka biha cinda allah muxuu yihi huwa calى milati cabdilmuطalib taas ayaana ku dhintay wman taamla ma fi الsiyr wاlأkhbaar الhaabitaةi min shahaadati kaثiiri min ahli الkitaabi wاlmushrikiina lahu bالrisaalة وأنه صاadق وlm تdkilهm hadiه الشhهاadة في الإسلام calima أن الإسلاam أmr وراءa ذalik qofka wararka iyo siirada akriya wuxuu arkayaa in badanoo kamid a ah ahlukitaabka iyo mushrikiintu inay qirsalaan rasuul ilaahay soo diray inuu saadiqnaynayo run uu sheegayo haddana taa muslimiin kumay noqon taasi maxay markaa ku garanaya calima ana alislaama amrun waraaa dalik islaamku inaanu ahayn in la idhahdo moxamed waa rasuulkii ilaahay waxaa wax ka dambeeya uu yahay wa anahu leysa huwa almacrifatu faqad islaamku inaanu in la gartown rasuulnimada rasuulka wala almacrifatu waliqraaru faqad garasho iyo iqraar qurana maaha oo dee wixii la garanayay la sheego bal ilmacrifatu waliqraaru walinqiyaadu waltizaamu aacatihi wa diinihi daahira zaad ulmicaadku saa ku juska saddexaad sabxada lix boqol iyo sideed iyo soddon musanifku raxima llahu tacala shahadata an maxamed rasuul llah wuxuu ku fasiray bimuqtadaaha oo fasara almusanifu shahadata ana maxamed rasuul lah bimuqtadaaha buu ku fasiray wixii ay waajibinaysay ay maa tuujibuhu wa talubuh waxay kelmadani waajibinaysay addoonka ay ka dooneysay oo ah aacatuhu fima amar nebigu wuxuu amray oo waajiba ama mustaxaba in lagu adeeco waqad qarana allahu طaacaة الrasuuli bطaacatihi faqal man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah watasdiiquhu fima ahbar wax allaalo wuxuu war sheegay wa min akhbaari اlmaadiin wa akhbaari اlmustaqbala in rasuulka laga rumaysto wixii horeeyey warkiisa iyo waxa soo socda warkiisa fakhabaruu kulluhu sidqu laa kadiba fiih warka nebiga o dhami waa wada run fakhabaruhu ystawjib الtasdiiq wa amaruhu ystawjib اlinqiyaad wالطaaca khabarka nebigu uu sheegaa wuxuu waajibinayaa in la rumeeyo amarkiisuna wuxuu waajibinayaa in la adeeco oo loo hogaansamo walihada wuxu uhi shekh اiسlام iبnu taymiya washahaadaة bأna muxameda rasuul الlah tatadamanu tasdiiqahu fi kuli ma akhbar wa طaacatahu fi kuli ma amar shahaadata maxamed rasuul الlah waxay koobsanaysaa wax kastoo nebigu ku waramay in laga rumaysto caqligaaga iyo maskaxda hadu doonaya ka weynaadabe wa طaacatu fi kuli ma amar wax kastoo uu amrayna in lagaga amar qaato lagu adeeco fama ahbatahu wajaba ihbaatu wuxuu nebigu sugay min khabari wa xukmin oo wara ama xukuma in la sugo ayaa waajiba wamaa nafaahu wajaba nafyu wuxuu yihi ma jirana oo khabara ama xukumana isagana waa in la diido ibn اlqayim waxaa kaloo yihi alimaanu yarjicu ilى aslayn iimaankuba laba asal buu u noqdaa طaacaة الrasuul fima amar wa tasdiiquhu fima akhbar rasuulku wuxuu amray in lagu adeeco wuxuu ku waramayna in laga rumaysto wاjtinaabu ma shayga in laga fogaado canhu naha wazajr nabigu uu nahiyey an laa yucbad allah ila bima sharc yaana wax kastoo nebigu uu nahiyey oo ummadda uu uga digay in laga fogaado sida ila uhi wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu rasuulkuna uu ihi idaa amartukum biamrin idaa nahaytukum can shayin fاjtanibuuh waidaa amartukum bamrin faatuu minhu ma staطactum bukhaariy muslim baa xadiidkaana wariyey waan laa yucbud allaha ila bima sharac macnaheedu waxa weeye bima sharaca ay sharacahu اllah bima sharaca nabiyu maaha wuxuu ilaahay sharciyeeyey uun in ilaahay lagu caabudo ayaa shahaadatu ana maxameda rasuul اllah muqtadayaadkeeda kamid a waxyaaba ay waajibinaysa ay dalbayso marka ma sharacahu llahu fi kitaabihi aw sharacu calى lisaani rasuulihi wuxuu ilahay kitaabkiisa ku sharciyey ama carabka rasuulkiisa uu ku sharciyey laa nacbuduhu biاlahwaaءi wاlbidaci wاlmuxdathaat ilahay ku caabudi mayno hawada nafta waxay naftu doonaysa ay ka hesho bidaca iyo waxyaabaha lala soo dariyey marka musanifku raxima اllahu tacaala arintaa uu ku sheegay macna shahaadatan maxamed rasul lah waa maxay baynu nihi waa muqtadaaha ay ma taطlubuhu wa tuujibuhu weyi macnaha shahaadatan maxamed rasul lahna way nagaa sheeganay wadaliilu salaati salaadii faralka ahayd inay arkaanta islaamka ka mid tahay wazakaati zakadii faralka ahaydna arkaanta islaamka inay ka mid tahay iyo wa tafsiir tawxiid iyo towxiidka fasiristiisa waxaa u daliili qowluhu tacaala weyi oo aayaddan sheekhu wuxuu u daliishaday saddex arrimood arrinka koowaad salaaddu inay arkaanulislaam ka mid tahay arrinka labaad zakadu inay arkaanulislaam ka mid tahay arrinka saddexaad waa arrin uu ku soo celiyey lilihtimaami waاta'kiid tixgelin uu siinayo iyo adkeyn uu adkeynayo waa arinkaa tafsiir tawxiid tafsiir tawxiidna aayaddan uu ku jiraayo fiiha macna laa ilaha ila اllah macnaha laa ilaha illa ay tusisay ayaa aayaddan ku jira ilahay wuxu uhi wamaa umiruu lama amrin buu ihi ilaahay dadka ila liyacbudu اllah ilahay inay caabudaan mooyaane mukhlisiina xaalo ay yihiin kuwo u barax tiriya lahu ilaahay addiin alcibaada xunafaa xaalo ay yihiin kuwo towxiidka qaabilaya oo shirkiga kasoo jeesanaya wa yuqiimu salaata salaada inay ogaan man wax kale lama amrin wayutu zakaata sakada inay bixiyaan man wax kale lama amrin wadalika arinkaasi oo ah towxiidka salaada iyo zakadu waa diin lqayima weeye waa diintii toosnayd ee diin almustaqiim diin lmilati almustaqiima wey waa diintii toosnayd marka aayaddan waxay daliil u tahay buu ihi salaada iyo zakadu inay yihiin ruknaani min arkaan اlislaam liannaha tadamanat alamra biالsalaati wالzaka aayaddan waxay koobsatay amar addoomaha la amray salaada iyo zakada ama salaatu fii qowlihi tacala wayuqiimu salaa wamaa umiruu ila liyuqiimu salaa weyaan macno marka salaadda inay ogaan waa la amray zakaduna fa fii qowlihi wayu'tu zaka wahada daliilu calى anahuma min diin اlislaam mar haddii labadaba ilaahay uu sheegay inuu addoomaha amray bal wuxuu addoomaha amrayba ilaahay saddexdaa uu ku ururiyey fi hadihi اlaaya alikhlaas iqaamat salaa iyo itaau zaka waxay tusinaysaa inay tahay min diin اlislaam tafsiir tawxiid haluu kaga jiraa aayaddan macna laa ilah halkii kaga jirtaa fii qowlihi wamaa umiruu ila liyacbud اllaha mukhlisiina lahu diina xunafaa aayadda waxaa ku jirta alamru biifraad illahi bاlcibaada in ilaahay cibaadada lagu gaar yeelo oo mukhlisiina lahu اdiin ay mufridiina lahu bاlcibaada wa hada macna الtawxiid wa macna laa ilaha ilا اllah macni laa ilah ilah tusisay iyo xaqiiqadii towxiidkuna waaba intaas an yucbad allaha bilikhlaas in ilahay ikhlaas lagu caabudo saddexdan rukun ee aayadda lagu sheegay oo altawxiidu waasalaatu wazakaatu wa acdamu arkaani lislaam waa saddexa arkaanta islaamka u waaweyn saas ay u kala horeeyaan fi laaya ayaanay u kala waaweyn yihin nabiguna calayh wasalaam xadiidkii aynu u deliishanay arkaanu lislaam saddexdaas u horreysiiyey sidaana waa u kala horreysiiyey ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu saddexdan xidhiidhiyaa fi lqur'aani alkariim ka qowlihi tacaala fain taabu ee can ishirki ila tawxiid kaasi waa tawxiidkii hadday shiriga ka toobad keenaan tawxiidka ay usoo noqdaan wa aqaamuu asalaata wa aatuu azakaata fakhalluu sabiilahum in allaha gafuuru raxiim towxiidka halkani maqaamkiisii maaha oo halkan dee wuxuu kaga hadlayey towxiidka horu uga soo hadlay sooma iyo daliilkiisa iyo macnihiisa iyo horu usoo sheegay halkan waxaa iska lahaa salaada iyo zakada towxiidka markaa wuxuu u sheegay istiطraadan istiطraadkuna waxa weeye dikru اlmas'alati fii gayri madaaniha lisabab in masalada meelaha loo filaya meelaan ahayn in lagu sheego sabab awgeedna loogu sheego marka istidraadka musanifka oo ah isagoo salaada iyo zakada ka hadlaya in arkaanulislaam ka mid yihiin haddana tawxiidkiina inuu soo geliyo sababta keentay waa maxay sababta keentay waxa weeye waa lilihtimaami bitawxiid bimaqaami tawxiid sheekhu siduu u ihtimaamaye xil weyn uu isaga saaraya ee u weyneynayo towxiidka ayay dliil taha ayay daliil u tahay aljamcu beynahu wa bayna asalaati wazakana maxaa towxiidka salaada iyo zakada loo jamciyey wa libayaan anahumaa maca cidamihimaa laa yuqbalaani walaa yanfacaani ila bitowxiid wa si loo caddeeyo salaada iyo zakadu iyagoo laba cibaado aada u waaweyn haddana inaan la aqbalahayn adoonka sameeyena nafci aana u yeelan ahayn ilaa towxiid inay ku dhisan yihin mooyaane qaala wadaliilu siyaam soomku inuu ka mid yahay arkaan waxaa u daliila qowluhu tacala hadalka ilaahay uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu muminiintahay kutiba calaykum furida caleykum waxaa laydinku faral yeelay asiyaam soomka soomu ramadaan baa looga jeeda waayo soom kale oo farali islaamka kuma jiro biasli sharc asli sharci faral ku ah soomka nadarkaana de waa soom qofku isagu uu isku waajibiyey ka markaa kafaarada ahayna saas oo kale sababtii waajibinaysaba addoonku leeyihi kamaa kutiba sida loogu faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreyay lacalakum tattaquun waa si aad ilaahay uga baqataan marka waxaa u daliila buu yihi soomka bisha rabadaan arkaanulislaam inuu ka mid yahay aayaddan wajhu dilaalana waa maxay wa fiiha min alikhbaar biana allaha farada calayna siyaama ramadaan kama faradow calaa man qablana aayaddan waxay xambaarsantahay war xagga ilaahay inoogu yimi inooga yimi oo waxa uu inoo sidaa ay tahay in soomka ilaahay inugu faral yeelay mar haddii ilaahay inoo sheegay soomka inuu nagu faral yeelay kutiba calaykum siyaam fahada daliilu cala anahu min diin lislaam taas waxay daliil u tahay soomku inuu ka mid yahay cibaadaadka diin lislaam ay jidaysay wa daliilu lxaji xajku inuu arkaan islaam ka mid yahay waxaa u daliila qowluhu tacaala hadalka ilaahay uu yihi walilaahi ilaahay subxaana wa tacaala waxaa u waajibo cala naas dadka ugu waajibay xiju lbeyt gurigii inay u qastiyaan oo ashu waa cahdiyo gurigu waa guriga la yaqaan ee la ysla garanayo waa alkacba waxa loogu qastiyayaana de waa linusuk oo si halkaa loogu soo cibaadaysto man istaaaca buu ilaahay arinkaa ku leeyahay oo cala naasida ayay bedel ka tahay oo marka hore dadkao dhan baa la sheegay deetana waxaa laga bedelay mustaiica dabeetana macnuhu wuxuu noqday cidda ilaahay xaj uu ku leeyahay waa dadka kooda mustaiica ah oo takhsiis usuul fiqigaad ku arki doontaane takhsiis baa la idhahdaa oo bedelku wuxuu ka mid yahay min almukhasisaat inta shay la sheego in mid kale laga bedelo kaa lagu bedelay baa markaa loo jeedaa oo isaga ayaa ka ka horeeya khasisaya marka dadko dhan buu ilaahay xaj ku waajibsaday haddana waxaa laga daba dhigay man istaaaca ilayhi sabiila buu ilaahay ku waajibiyey ka wado u awooda waman kafara ka gaalubana fa ina allaha ilahay haniyun can alcaalamiin caalamiinta oo dhan buu ilahay ka kaaftoonye cidna ma baahna waa alghaniy alxamiid aayaddan waxay daliilo tahay xajku inuu yahay cibaado ilaahay uu waajibiyey waa min arkaan اlislaam wajhu dilaalana waxa ma fiiha min iijaabi اlxaj cala lmustaiic min alcibaad waxay aayaddani sheegtay xajka in lagu waajibiyey ka addoomaha ka mida ee xajka awooda xoog ahaan iyo xoolo ahaanba uu awooda halka ay arintaa ku sheegtayna waa walilahi cala اnnaasi xiju lbeyt oo lafdigan calaa cala اnnaas dadka dushooda fi mili hada siyaq waa min siyaq اliijaab dira lilaahi calaykum kada lilahi cala اnnaasi kada lilahi cala lmuslimiina kada waa hadal tusinaya waxaasi inuu yahay wax ilaahay u waajibay oo xaq ilaahay uu ugu yeeshay addoomaha halkaa waxay noogu dhamaatay martabadii koobaad maraatib اddiin oo ah alislaam waxay inoo bilaabmaysa martabadii labaad almartabaة الthaniya oo ah aliimaan iimaanka almartabaة الthaniya min maraatib اdiin اlislaam waa martabaة اliimaan waana almartabaة اlwusطى waa martabada dhexe oo islaamkuna uu ka horeeyaa ixsaankuna uu ka dambeeya waxaa haddaba la isweydiin karaa ma alfarqu beyna aliimaani wاlislaam marka sidan oo kale meel lagu wada sheego ee la yidhaahdo maraatib maraatib اdiini ثalaaثat alislaamu wاliimaanu wاlixsaan aliimaanu iyo alislaamu da laysdaba dhigay maxay u kala duwan yihin aliimaan walislaam waxaad ogaataa guud ahaan waa magacyada koobsanaya musamayaat waxbaa hoos yimaada mid walba afraad mutacadida cinda infiraadiha wa iطlaaqiha marka kelidii la sheego alislaam marka la sheego waxyaaba badan baa hoos imanaya caqaa'id baa hoos imanaya acmaal baa hoos imanaysa wahaakada aliimaan haddii kelidii la sheegana afraad umuuraha hoos imanaya musamayaat mutacadidaha hoos imanaya oo caqiide iyo camal baleh laakiin cinda aliqtiraan marka labadii la wada sheegay aayad lagu wada sheegay ama xadiid ama halkan oo kale sida la yihi maraatib اdiini ثalaaثaة alislaamu wاliimaanu wاlixsaan mid waliba musam wixii uu tusin jira dhan wada tusin maayo ee midba wixii uu midkood markuu kelidii yahay tusin jiray ayuu midba qeyb tusinaya oo alislaam markuu kelidii yahay caqaa'idka qalbiga iyo acmaasha jawaarixda intaba wuu tusinaya markuu kelidii aliimaanna markuu kelidii yahay waa saasoo kale saynu adilada ku arki doono laakiin marka labadood labadoodi laysu keeno mid waliba intuu tusin jira oo dhan tusin maaye intuu tusin jiray buu qeyb ka mida tusinaya kan kalena qeyb ka mida uu tusinaya oo alimaan wuxuu tusinayaa marka islaamka uu la socdo alictiqaadaat lbaina oo qura alislaamna muxuu tusinaya markuu iimaankii la socdo alacmaal aahira acmaasha muuqata qowl lisaan iyo acmaal jawaarix ayuu tusinaya o dukira islaamu waxdahu dalla calى alcaqaa'id اlbaطina wاlacmaal الظaahira waida dukira aliimaanu waxdahu dala calى alcaqaa'id اlbaطina wa calى alacmaal الظaahira waida dukira macan ay iqtarana haddii labada la wada sheego labadii bay qeybsanayaan oo alislaamu yadulu calى alacmaali الظaahira qowl ama camal ama ficilku yahayba wاliimaanuna yadulu calى alcaqaa'id albaطina taa waxaad ku fahmi kartaa uun marka xadiidka cumar ee qisada jibriil ka hadlaya labadaba lagu sheegay uu yihi mal islaam ee haddana uu yihi mal iimaan soo meel laguma wada sheegin waxaan islaam lagu sheegay waa maxay acmaal daahira qowlu lisaankii shahaateynka lagu dhawaaqayey tukashadii salaada bixintii zakada soomkii rabadaan xajkii kacbada loo xajiyey iimaankana maxaa lagu sheegay maruu ku yihi mal iimaan caqaaid baina caqaaid qalbi ah an tumina biاllaahi malaaikatihi kutubihi warusulihi wabilyowm اlaakhir bilqadri khayrihi wa sharih waadix ma laakiin marka midkood uu la sheego labadiiba u wada tusinaya aliimaano qura hadii la sheego islaamaanu la socon waxaa tusaale u ah nebigu wuxu uhi aliimaanu bidcu wa sabcuuna shucba halkan miyaa islaam lagu sheegay iimaan qura lagu sheegay iimaankaasi ma caqiide qura maya caqiidadii camalka wuu soo gelaya iimaanku waa dhowr iyo todobaatan laagad qawlu laa ilaha illa allah qawlu lisaankii inuu iimaanka ka mid yahay soo wa adnaaha imaatat ladaa can ariiq acmaashii xubne ee muuqatay iimaanka ka mid tahay sa in wadada dadka waxa dhibaya laga leexiyo walxayaauna shucbatu min aliiman waa min acmaali lquluub isaguna acmaasha qalbigu sameeyuu ka mid yahay calaamadihiisuna qofka dushiisa ayay ka muuqdaan bukhaariyo muslim baa wariyey kadalika haddii islaamka kelidii la sheego caqaa'idkii baatinka ahaa ee qalbigu way soo gelayaan oo nebigu alayh isalaatu wasalaam waxa uu iimaanka ku fasiray fii xadiidi cumar oo caqaa'idka baatinka ah ayuu mar kale islaamka ku fasiray markii islaamka kelidii uu sheegay imaamu axmed wuxuu wariyey can camr bni cabasa qaala jaءa rajul ilى rasuuli اlahi faqala ya rasuul اllah ma islaam iimaan halkan laguma weydiina soo markas maxaa la weydiiyey alislaam qaala an tuslima qalbaka lilah an yaslam xadiidkan labadii baa lagu wada sheegay cafwan wuxuu la mid yahay xadiidkii qisadii cumar islaam waliimaan baa lagu wada sheegay islaamki muxuu ku fasiray an tuslima qalbaka lilah wa an yaslama almuslimuuna min lisaanika wayadika in qalbigaaga ilahay aad u hogaamiso muslimiintuna carabka ee gacantaada ay ka badbaadaan waa acmaal daahira sooma faأyu islaami afضل ba la yihi qaala aliimaan qaala wma liimaan qaala an tumina biاllahi wmalaaikati wakutubihi warasulih wاlbachi bacda اlmowt qala faأyu liimaani afضل qala alhijra qala fama lhijraةu qaala an tahjura الsu qala faأyu اlhijrati afضل qaala aljihaad marka xadiidkan nabiga calayh isalaatu wasalaam islaamkii baa la weydiiyey islaamkii muxuu ku fasiray ya bima yashmal alictiqaadaat albaطina walacmaal aldaahira waayo waa islaamkii oo qura wuxuu ku fasiray markii islaamka oo qura la weydiiyey wax koobsanaya acmaashii daahirkayd iyo caqiidadii baainkayd xataa iimaankii inuu islaamka ka mid yahay buu sheegay markii la weydiiyey ayu islaami afal muxuu yihi aliimaan markii iimaankii la weydiiyeyna iimaanki wuxuu ku fasiray caqaa'id baina sida alimaanu bilah wamalaa'ikatihi iyo acmaal daahira sida hijradii oo kale iyo jihaadkii waay waxaa la mid a ah saasoo kale xadiiث cabdlahi bn cabaas wafdi cabdilqays nebigu iimaanka wuxuu ku fasiray markii kelidii la weydiiyey acmaasha daahirka buu ku fasiray nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi amarahum biاliimaani biاllahi waxdah qala tadruuna ma liimaanu biاllahi waxdah qala allah rasulu aclam qala shahadatu an laa ilaha ila اllah oo iimaankii muxuu ku fasiray acmaashii daahirka ahay shahadatu an la ilah ana mxamed rasul اllah waiqaamu الsalaa waitaau الzaka wasiyaamu ramadaan wa an tucطuu min almagnami alkhumus wanahaahum can arbac calى kuli xaal aliman wاlislaam ida infarada iftaraqa marka midkood waxaan ujeedaa ida infarada ijtamaca marka midkood la sheego kii kalena macnihiisi uu tusinaya oo koodii gooni loo sheegaaba caqaa'id اlqalbi iyo acmaal jawaarix uu tusinaya intaa ma fahamtin ya haddii alislaam oo qura la sheego caqaa'id اlqalbi iyo acmaal jawaarix uu tusinaya haddii aliimaan oo qura la sheegana caqaa'id اlqalbi iyo acmaal jawaarix uu tusinaya waida اjtamacaa iftaraqa hadday meel isugu yimaadaanna way kala baydhayaan oo mid waliba ka kale intuu wuxuu tusinaya waxaanayn u tusinaya oo iimaankina wuxuu la go-ayaa alcaqaa'id albaina caqaa'id اlqalb islaamkina muxuu la go-aya la gooni noqonaya acmaal اjawaarix alظaahira waadix baan filaya intaas aliimaan fi lugati اlcarab waa aliqraar ama fi sharci falahu macnayaan iimaanku luqada carbeed marka laga waali qaraar culimada in badanoo kamid ah waa tasdiiq bay yidhahdaan wax dhiba ma leh hadduu fi lua tasdiiq noqdo fi sharcina tasdiiqu noqonaya ma adee macnuum ila sharcigu tafsiir dheeraadoo tafsiirkii luqadoo qura aan ahayn buu iimaanka siiye walaa yalzam min qowlina aliimaanu fi luqati atasdiiq an yakuuna aliimaanu fi sharci atasdiiq waxba yeelay ku dhibin in iimaanka marka laga hadli luqatan waa atasdiiq taa ka dhalan mayso marka iimaanka shareecadu ay sheegtay axaadiida iyo aayaadka kusoo aroor la fasirayo in la yidhahdo waa tasdiiq oo qura oo qowl lisaan iyo caml jawaaric kuma jiraan ka dhalan mayso waay alimaanu fi sharci lahu macnayaan bay laba macnu leeyihi axaduhumaa caam labadaa macne midkood waa caam waa macno guud oo yacumu maraatib adiin alaa maraatibtii diintaee saddexduba ay soo gelayaan oo inagii dee nidhi aliimaan haddii kelidii la sheega maxaa soo gelaya intii uu islaam tusin jiray oo ah aqwaashii iyo acmaashii daahirka ahayd iyo intii iimaan markuu islaam la soco uu tusin jiray oo ah caqaa'idkii baainka iyo intaa in la itqaaniyo ixsaankiia marka aliimaan lahu macnan caam oo maraatib adiin ahalaa oo yashmal alictiqaadaat albaطina walacmaal الظaahira waitqaanihima marka iimaanka caamka oo diintii o dhan looga jeedo oo maraatib diin oo dhami ay soo gelayso tacriifkiisu waa maxay iyo xaqiiqadiisu waa atasdiiq اljaazim atasdiiqu aljaazim alictiqaad اljaazim waad odhan karta waa si go-an in loo caqiideeyo loo rumeeyo ظaahiran wa baطinan kor iyo kalba baainan xagga qalbiga laga rumeeyaa loo jeeda aahiranna dee lagu dhawaaqo bilaahi ilaahi subxana wa tacaala tacabudan lahu bisharci lmunazl calaa muxamadin iyadoo ilaahay lagu caabudayo sharciga uu nebi maxamed ku soo dejiyey oo calaa maqaami lmushaahada lagu caabudayo siduu ilahay aad aragto kale aw ilmuraaqaba ama adigoo og inuu ilaahay ku arkayo ada u fiirso iimaanka caamkaa maxaynu nihi maxaa soo hoosgelaya maraatib اdiin kulaha maraatibtii waa alislaamu wاliimaanu wاlixsaan marka muxuu shamlisanaya iimaanka caamkaah alaqwaal walacmaal الظaahira oo islaamkia alictiqaadaat اlbaطina oo iimaankii marka islaamku la socday ah iyo alixsaan waa in howlaha qalbiga iyo kuwa muuqdaba la itqaaniyo si dhamaystiran loola yimaado imika marka tasdiiq اljaazimu baطinan de alictiqaadaat اlbaطina wey ظaahiran taana waxaa soo gelaya qowl lisaanki iyo acmaal اjawaarix calى maqaami اlmushaahadati aw ilmuraaqabatina maxaa soo gelaya alixsaan idan aliimaan اlcaam yshml maraatib الdiin kuliha atasdiiq اljaazim ظaahira وbaطina biاllahi tacabuda lahu bsharci اlmunazl calى muxamadi calى maqaami اlmushaahadati aw اlmuraaqaba goorma ayuu iimaanku macnaha ballaarhan tusiyaa wahada ida uطliqa اliimaan walam yaqtarin biاlslaami wala biاlixsaan waa marka iimaanka kelidii la sheego ee islaamna aan lala sheegin ixsaanna aan lala sheegin waana iimaanka ahlu sunna markay qeexayaan ay yidhaahdaan aliimaanu qowl biاlisaan wa camalu biاljawaarix wa اctiqaadu biاlqalb waa iimaankii caamka ahaa ee maraatib اdiin oo dhami ay hoos imanayeen macnaha labaad u ley waa macno khaasa oo yuطlaqu اliimaan wa yuqsadu biha alictiqaadaat اlbaطila macnaha khaaski waa iimaanka oo looga jeedo caqiidooyinka qalbiga alati hiya arkaan اliimaan caqiidooyinkaasoo arkaan liimaanka ah goormuu iimaanku macnaha khaaskaa leeyahy oo caqaa'idka baaطinka oo qura looga jeeda waad ka jawaabi kartaan haye aywa ida اqtarana bاlislaami wاlixsaan oo markaa dee waa martaba min maraatib اdiin diintii o dhan maaha waa maxay waa martaba min maraatibihe الdiin almuhim aliimaan ida uطliqa aw ufrida dala calى jamiic الdiin calى maraatib الdiini kuliha haddii iimaan oo qura la sheego maraatibtii diinto dhan waa diintii o dhan wey islaam iyo ixsaan iyo caqaa'idkii qalbigu waa hoos imanaya waida اqtarana biاlislaami wاlixsaanina ama midkood shardi maha labadaba inu la xidhiidhe imaanka waa imaankii khaaska oo maxaa looga jeedaa alictiqaadaat albain caqidadii qalbiga ayaa looga jeeda ayib haddaba halkaa u fiirsada culimada halkaa u fiirsada musanifku raxima llahu tacaala iimaankan imika uu inooga hadlaye u yihi almartabatu thaaniya ma iimaankii caamka ahaaba caqiide qalbi qowl lisaan acmaal jawaarix itqaanuhaa wa ikmaaluhaa koobsanayey mise waa iimaankii khaaska ahaa ya iimaankii khaaskaha soo ila muxuu inoo soo sheegay maraatib اdiin kow alislaam laba oo kaynu marayna ah aliimaan idan waa iimaankii khaaska saddex oo ka ka dambeeya ana alixsaan buuri marka waa iimaankii khaaskaha soo ma la sheegnaa dee islaamka iyo iyo ixsaanka iimaanka khaaska ahi muxuu ka turjumayaa baynu idhi sida xadiiu qisat jibriil ku xusan alictiqaadaat alba walati hiya arkaan liimaan soo maa musanifku haddaba halkan xoogay hadal lagu ictiraadi karaa ayuu yihi wahuwa buu yihi iimaanku bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan laagood facalaaha qowlu laa ilaha ila اllah laagahiisa waxaa ugu sareeya laa ilaha ila اllah in lagu qowlo wa adnaahana waa imaaطaة اlada can الطariiq ka ugu hooseeyaana waa in dhibka laga leexsho wadada walxayaauna waa shucbaة min aliimaan marka muxuu ku fasiray iimaankii aliimaan alcaam kuu ka hadlayeyna muxuu ahaa aliimaan alkhaas idan hadalkaasi waa waa muctarad ama yuctaradu calayhi oo iimaanka khaaskaa inuu fasiraabay ahayd ee iimaanka caamkaa inuu fasiro may ahayn liannahu fi sadad اlkalaam can اliimaan he alkhaas imaan khaasa buu ka hadlayay iimaankanuu fasirayna waa iimaankii caamkaa diinta o dhan koobsanayay faaclaha qowlu laa ilaha illa qowlu lisaan inuu iimaan yahay dee iimaanka khaaskaa kuma jiro qowlu laa ilaha illa اllah soo ma mar haddii qowl la sheegayna dee ictiqaadkuna laazim buu u yihi oo qowl bilaa ictiqaadi waxba ma taro waa shan munaafiqiin soo ma acmaashii jawaarixduna inay iimaankanu ka hadlaya ka mid tahay buu sheegay sida waddadoo dhibka laga leexiyo iyo xishoodkiiyo isaguna camal qalbiya ah. marka isaga oo iimaankii khaaskaha ah ka hadlayey ayuu haddana ku baydhay iimaankii caamka ahaa wuxuu ihi wa arkaanhu iimaanka tiirarkiisu sittatun waa lix wahiy an tumina bilah waa inad ilahay rumayso wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih walyowmi alaakhir watumina biqadari khayrihi wa sharihi inaad rumayso lixdani ma arkaanu liliimaani alcaam ba mise waa arkaanu liliimaani alkhaas arkaanu liliimaani alkhaas islaamkii la sheegnaa iimaankii la sheegnaa islaamka iyo ixsaanka oo ah iimaanka khaaska oo ah alictiqaadaat lbaina ayay arkaan u yihiin hadi st arkaan iman bmacnaha اkhaas lcaam waayo aliman اlcaam maxaynu nihi yashmal qowl اlisan ictiqaad اlqalb camal he aljawaarix caqiide qalbi oo qura kuma koobna iimaanka caamka ah bal xataa ixsaanka ayuu shamlisanaya in ay masaaishani arkaan u yihiin iimaanka khaaska ah waxaa u daliila xadiidu cumar fi qisaةi jibriil aliimaanu an tumina biاllahi wmalaaikati wakutubihi warasulihi walyowm اlaakhir watumina biاlqadari khayrihi washarihi mutafaq caleyh arkaantan iimaanka had ya jeer iyadoo israacsan bay qur-aanka ku timaada aayadaha qaarkood afar baa lagu sheegay qaarna shan ayaa lagu sheegay qadarkunbaa gooni loo sheegay afar baa lagu sheegay fii qowlihi tacaala aamana rasuul bima unzila ilayhi min rabbihi wاlmuminuun kulu aamana biاllahi malaaikatihi kutubihi warusulih afartaasaa la sheegay aayadda kalena waxaa lagu sheegay shan laysa albira an tuwaluu wujuhakum qibla almashriqi walmagribi walakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhir walmalaaikati walkitaabi walnabiyiin shantaasaa lagu sheegay aayaddanuu musanifku deliishadayna saasoo kale shantaasaa lagu sheegay laysa albira an tuwaluu wujuhakum qibla almashriqi walmagrib walakina albira man aamana biاllahi wاlyowm اlآkhir wاlmalaaikati wاlkitaabi wاlnabiyiin markaa saasaa laysu raaciya qadarka isaga sa musanifku uu sheegay aayado gooniya baa lagu sheegay isaga ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay walba qadar baanu ku abuuray bu hi ilahi subxana wa tacala wdaliilu bui waxaa u daliila calى hadi arkaani sita arkaanta lixda ah qowluhu tacala qowlka ilaahay u hi laysa albira laysa tawliyatu wujuuhikum wejiyadiina jeedinteeda jeedint jeedintiina aada wejiyadiina jeedisaan qibala almashriqi qorax ka soo baxaad u jeedisaan iyo almaqhribi qorax ka dhac albira maaha marka albira waa khabarkii laysa oo lasoo hormariyey isamkiina antaa masderiyada iyo ficila ka dambeeya masderka laga dhalaalinaya wey oo isamkeedi waa markaa muahara xagga dambe maray lakina albira hase yeeshee birigu man aamana billaah waa ficlu man aamana billaah waa waxa uu sameeyey qofka ilaahay rumeeyey ama waa sifatu man aamana billaah sifada uu yeesho qofka ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhir rumeeyey wlmalaaikati rumeeyey wlkitaabi kutubta rumeeyey wاnabiyiina rumeeyey aayaddu markaa halkay naga tusinaysaa inay arkaan ay naga tusinaysaa eh, an allaha jacala madkuuraat fi aaya jimac alkhayr shantaa shay aayadda lagu sheegay wuxuu sheegay inayan shan khayrkuba uu ku urursan yahay لأن الlaha أخبر أن البر الإيmاn بhذi الأmuur ولakiن البر maن آmنa بالlah ilah wuxuu inoo sheegay birigu iyo khayrku inuu yahay ka شhantaa arimood ku sifooba birina sidiisaba maxaa la hahdaa waa sm jaamicu likuli khayr albir khayr oo dhan oo magac kulminaya albir wtaqwa baa la israaciyaa sida iimaanka iyo islaamka isu yihiin oo haddii albir oo qura la sheego wuxuu tusinayaa khayr oo dhan in la sameeye shar oo dhanna in laga tegay haddii ataqwa gooni loo sheegana waa saas oo kale والتaqواna tdul عalى tarki الshar waay wdaliil qadr qadarku inuu arkaanta islaamka ka mid yahay imaan ka mid yahy waxa u dalilay qowluhu tacala ilahay u yihi ina kula shayin khalaqnaahu biqadr ina anagu kula shayin shay kaste oo makhluuqa khalaqnaahu waanu abuuray biqadar baanu ku abuuray macnaa aayaddu waxa weeye laysa makhluuqu min makhluuqaat ilah ila khalaqahu اllahu biqadr saabiq oo qadarkaa ka horeeyey shaygaa makhluuq oo qadarkaa lagu abuuray ilahay baa sii ogaa sii qoray doonay abuuray lanna kul waa min alfaad اlcumuum waxaa la mida wakhalaqa kula shayi faqadarahu taqdiira almartabaة الثaaliثa waa alixsaan martabada saddexaad soo u dhamaaday u dhamaaday soma waay wallahu aclam sal اllah alى nabiyina mxamed